waxa laga reebayo canhum iyaga inuu halmaamo iyo wa can xawaa'ijihim dantoodii iyo masaalixdoodii inuu halmaamo marka waa wilaati lumuur baabu amri wilaati lumuur wuxuu u baab yahay farid la farayo wilaati lumuurka wilaat waa jamcu weliyi weeyaan weliya amri kasta qof kastoo amarta weliye ayaa loola jeedaa kasoo bilow hogaanka muslimiinta oo dhan qofka haya ee madaxweyne ha la yidhaahdo ama boqor ha la yidhaahdo ama amiir ha la yidhaahdo ama wixii la doonaba ha lagu magacaabo ilaa laga soo gaaro usra oo ah qofka hogaaminaya reerka iyo qoyska ninka ragga ah ee aabbaha ah laga soo gaaro maxaa yeele kulli waa raaci wey xadiidka cabdullaahi bni cumarna waynoo iman doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih qof walba waa raaci weeye waa hogaan buu hayaa hogaankiisana waa lagula xisaabtamaya cinda allahi jala wacala adduunka marka laysla xisaabtamo hadii xisaabta lagugu adkeeyo daldalolo unbaa kaa soo baxaya si kastood u wanaagsanta fa kayfa rabu lciza jala wacala hadduu kula xisaabtamo marka oo rabbina subxaanahu wa tacaala laa takhfa minhu khaafiya wax ka qarsoomi kara aynan jirin oo rabbi subxaanahu wa tacaala tubla saraa'ir wax allaale wixii laabtaada ku jira uu bannaanka keenayo oo rabbi subxaanahu wa tacaala alle subxaanahu wa tacaala uu keenayo wax walba oo qofka niyadiisa ahaa lilahi ma fi اsamaawaati wma fi اlard wain tubduu ma fi anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bih اllah fayغfiru liman yasha wayucadibu man yasha wax sahlan maaha marka baabu amru wilaati lumuuri qolooyinkii umuurta muslimiinta tawalinayay amarka la amrayo shareecadii baa amraysa ilaahay baa amraya rasuulkaa amraya salawaatu اllahi wasalaamu calayh birifqi inay u dhimriyaan iyagoo biricaayatihim birifqi biricaayatihim ummaddii mujtamacii la hogaaminaya in loo dhimriyo wa nasiixatihim in la waaniyo wax loo sheego wاshafaqati calayhim in iyagii loo naxariisto wاnnahyu sidoo kale in laga reebo can khishihim wulaati اlumuur inay khishaan oy khiyaanaan oo ay xadaan calayhim dushooda adiga ma lihid hantidan ummaddaa iska way kuu dhiibatay waa inaad u hoggaansantaa waa inaad u ilaalisaa walidalika cumar bn cabdilcaziiz raxmat اllahi tacaala calayh wradia allahu tacaala canhu wa can saxaabati rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam waxaa la yidhaahdaa isagoo habeen meel fadhiya ayaa loo soo qoray warqad faynuustii buu shitay wuu akhriyey warqaddii buu ka jawaabay wuu bakhtiyey markaasaa la yidhi maxaa u bakhtiinaysaa wuxuu yidhi beyt ilmaali lmuslimiin wey shaqadii aan ugu qaban lahaa iyaga waa u dhammeeyey intan wixii ka dambeeya shaqadooda maaha inaan khasaariya marka aniga xaquma lih inaan khasaariya xaquma lih hadhow waa la weydiinayaa qofka waataynu soo aragnay cumar bnu khaaab radi allahu tacaala canhu ardaah dadka xooluhu u qoreeyey wiilkiisii markii la soo gaaray cabdulaahi bni cumar ee muhaajirka ahaa isagu raggii kaleo dhan afar afar kun buu u qoray wiilkiisii saddex kun iyo shan boqol buu u qoray maxaa dhacay adigu aabbahaabaad la soo hijrootay aabbahabaad la noolayd aabbahabaa kula socday waxaad dhib aragtay ma leh dadkan kale laakiin waa muhaajiriino way soo rafaadeen iyaga marka inaad isku boos idin dhigaa macquul maaha waa cadaalad waa haaya wey marka in loo digo dadka wulaati lumuurka inay khiyaanaan ummadda wa ihmaali masaalixihim inay ku gaboodfalaan masaalixdooda iyo dantooda waxay ummadda dani ugu jirto inay ku gaboodfalaan maaha inay ka gaabiyaanna maaha aha inay halmaamaanna ma aha canhum iyaga xaggooda iyo wacan xawaa'ijihim danahooda danahooda inay halmaamaan maaha wa allahu tacaala ilaahay isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi waahfid janaaxaka liman itabacaka min almuminiin waahfid janaaxaka garabkaaga u raarici nebi muxamedow laman itabacaka kuwa ku raacay ee min almuminiina muminiinta ah nebigu calayhi salatu salaam waa hogaamiyihii ummadda amar baa la siinayaa min allaahi jala wacala inuu garabkiisa u raariciyo oo u naxariisto oo hogaankii muslimiinta maadaama isaga u hayo inuu u naxariista muslimiintii muminiintii in allaaliya intii raacday inuu u dhimriyo nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu musaafir yahay gadaasha u dambaysuu soconayay si uu ogaado ka u dambeeya ka xanuunsan kan awrkiisa socon la-yahay howlahaasoo dhan nebigu calayhi salatu salaam gadaal buu ka soo wadi jiray marka nebiga calayhi salaatu wasalaam amarka rabbi siiyey subxaanahu wa tacaala sidaasuu ugu camalfelaya waakhfid u raarici janaaxaka garabkaaga liman itabacaka kuwa ku raacay ee min almu'miniina ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha alle ya'muru waa idin farayaa bilcadli cadaalad buu ilaahay idin farayaa waalixsaani samafalna waa idin farayaa wa iitaa'i dilqurba kuwa qaraabada u saaxiiba in loola yimaado iyo oo loo naxariisto wayanha rabbi wuxuu idinka reebayaa can ilfaxshaa'i fuxshigii baa ilahay idinka reebaya hadalkii xumaa iyo ficilkii xumaa weeyaan wlmunkarina ilaahay waa idinka reebayaa munkarkii alla waa idinka reebayaa wlbaqya xadgudub iyo qooqna ilaahay waa idinka reebayaa yacidukum ilaahay waa idin waaninayaa lacalakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waansantaan inaad waansantaan ayaad mudantihiin waxaasoo khalada ilaahay waa idinka ilaalinaya subxaana wa tacaala intaasoo wanaagana waa laydin farayaa wa can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam yaquulu isagoo dhahaya nebiga allaan maqlay salawaatu ullah wasalaamu caleyh isagoo odhanaya kullukum dhammaantiin raacin baad tihiin raacigu waa qowsaarka waa kan xoolaha raaca qofka qowsaarka ah xoolahaasaa la raaciyey waa inuu xoolihii ilaaliyo waa inuu ka ilaaliyo wax allaala wixii dugaag ah waa inuu xoolihii ilaaliyo oo baadkoodii iyo biyahoodiiba ilaaliyo waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabbi lahaayeen iyo waxaasoo idil kulli waa inuu ilaaliyo waa inuu soo hoyo waa inuu xero wanaagsan geliyo waa inuu xoolahaasaa shaqadiisuta in uun wax cunayo ama jiifo mooyaane inta kale mas-uuliyaddaasaa saaran annaguna sidaasoo kalaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dhammaantiinna sidaasaa tihiin yaa ah ma ragga keliya ah ma madaxdaa ah ma dumarkaa ah ma caruurtaa ah dhegaysa hadda nebigu calayhi salaatu wasalaam inta mas-uulka ah waa tirinaya kullukum dhammaantiin raacin kuwa wax la raaciyaa tihiin wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waa la weydiin doonaa can raciyatihi wixii la raaciyey baa la weydiin doonaa qof walba waxaa la weydiinayaa wuxuu ilaahay raaciyey subxaana wa tacaala qof walba oo naga mida waa mas-uul wixii mas-uul looga dhigay baana la weydiin doonaa meeshaa marka waxaa ku cad qof muslim ah oo bilaa mas-uul ah ma jiro qof walba waa mas-uul weeye waqifuuhum maxayd aayaddii inahum mas-uuluun soo istaajiya waxbaa la weydiinaya qof walba alla wax weydiin doonaa waxaa kuugu daran ilmihii yaraa ee laga gardarnaa ee jaahiliyadu ay nolol aaseen waa la soo istaajin doonaa ilahay muxuu yidhi subxaanaه wa tacaala wإida اlmaw'uudaةu su'ilat biأyi danbin qutilat tii la nolol duugay waa la soo istaajin doonaa maw'uuda nolol aasay wey iyadoo nool baa la aasay wإida اlmaw'uudaةu su'ilat waa la weydiinayaa maxaa loo weydiinayaa biأyi danbin qutilat maxaa lagu dilay sabab maxaad kasbatay maxaad ahayd waa la weydiinaya amaam allahi jala wacala haddii marka ilmihii yaraa wax la weydiinayo ee laga gardarnaa ee la dilay weliba ee nolosha lagu duugay maxaad u malaynaysaa kii ku duugayna qofkii weynaa maxaad u malaynaysaa su-aashiisu waa ka adag tahay marka marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa kullukum dhammaantiin mas-uulun waxaad tihiin kuwa la weydiin doono can raciyatihi baa la weydiin doonaa qabso oo alimaamu raacin hogaanka muslimiinta qofka haya waa raaci wey hogaanka muslimiinta qofka haya waa raaci wa mas-uulun waana la weydiin doonaa can raciyatihi wixii la raaciyey baa la weydiin doonaa hogaanka muslimiinta qofka haya ee madaxda ah waa raaci wuxuu ilaahay raaciyeyna waa weydiinayaa allah subxaanah wa tacaala walidaalika cumar bn khaaab wuxuu dhihi jiray isagoo madiine jooga bakhdaad iyo ciraaq neefka halkaa jooga ee dulmiga loo geysanayo waxaan ka baqanayaa inuu aniga ilaahay weydiiyo waa la weydiinaya isagaa mas-uul ah qofku madaxda ka dhigaa la weydiinayaa wuxuu sameeyey baa la weydiinaya waa loo haystaa isagoo og xumaanta inuu sameeyey hadduu sidaa ugu sii talagalo waa la weydiinaya waa la wadaagaya xumaantiina walidaalikay tahay wax lagu degdega ma aha waa wax in badan laga cararo walidaalika nebigu wuxuu oranayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofka qaadi laga dhigaa dubixa bikayri sikiin waa la gowracay sikiin la'aan baa la gowracay bal neef la gowracayo midi la'aan adigu si dheh waa la gowracay qofka isaga marka waa wax aad iyo aad u khariban weeye mas-uuliyaddu alimaamu hogaanka muslimiinta qofka haya raacin weeyaan wamas-uulun waana la weydiin doonaa can raciyatihi raciyadiisaa la weydiinayaa qofkii hoostiisa lagu dulmiyey waa la weydiinayaa kii isaga gargaar u soo doontay uuna u gargaarin waa la weydiinayaa waxaa la weydiinayaa qofkii la dilay sababta loo dilay baa la weydiinayaa wax walbaa la weydiinayaa inaan isagaa mas-uul meeshii ka ahaa haddii suberfisor lagaaga dhigo meel warshadii warshadiina intay hawlihii iska daba yimaadeen meeshaa qarax ka dhaco yaa la soo saara yaa marka hore su la weydiinaya kii shaqaalaha ah miyaa la weydiinaya may waxa ugu horeeye waa la weydiinaya nacam laakiin waxa ugu horeeya su la weydiinaya waa supervisorka soo ma hadday warshadda wax ka qarxaan qofkii mas-uulka ka ahaa qofkii ilaa kor u soco qofba qof buu usii dhiibaya ilaa wasiirka loo tago marka u dambaysana waa madaxweyneha ilaahay subxaanah wa tacaala mas-uulkii ugu sarreeyey buu ka bilaabaya alimaamu raacin wamas-uulu can raciyatihi isagaa ka ah mas-uuliyad wuxuu ka hayaa waa raciyadiisii waa la weydiinaya amaam allahi jala wacala wاrajulu haddii isaga laga soo gudbo marka wاlrajulu ninkii ragga ahaa raacin weeyaanoo waxbuu raacay wuxuu raacayana waa fii ahlihi reerkiisii wamas-uulun waana la weydiin doonaa can raciyatihi raciyadiisiiyo reerkiisaa xaaskaadaa qaba awlaadan adigaa dhalay ilahay waa kugula xisaabtamaya subxaana wa tacaala waa mas-uuliyadaada weeyaan amaam allahi jala wacala mas-uuliyadaada weeyaan sidaa darteeda haddaad adigu dhashay mas-uul baad ka tahay amaam allahi waa lagu weydiinayaa waa lagugula xisaabtamayaa waa inaad ku talagashid waxaa laga yaabaa in aad tiraahdid anigu maxaa mas-uul lay weydiiyaa waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabbi lahaayeen iyo waxay xiran lahaayeen iyo dawadoodii iyo hoyigoodii iyo weliba gaarina waa ugu daray so sax maaha laakiin aadan meeshaba soo dhiganin diintoodii ilaahay intaa waxaa laga yaabaa wax badanoo ka mida inaan lagu weydiinin maxaa reerkaaga gaari ugu gadi weysay lagu weydiin maayo maxaa guri ugu gadi weysayna lagu weydiin maayo amaam allahi jala wacala haddaad u kirayso iyo haddaad u gado ilahay agtii waa isugu midta jalla wacala laakiin su-aasha ugu muhiimsan baa waxay tahay diintooda ilahay waa ku weydiinaya subxaana wa tacaala xaaskaaga diinteedii iyo caruurtaada diintooda ilahay waa ku weydiinaya jala waala lagu weydiin maayo iskuulka xaggay ka baxeen iyo jaamacadday ka baxeen iyo meeqaa ka bixisay oo lacag ah laakiin waxaa lagu weydiinayaa diintoodii waxaana ogaataa ilmaha aad ku dadaashid eed iskuulkooda ku dadaasho ee adduunkooda aad ku dadaasho waxaa dhici karaysa inaan adigana ixsaan kuugu haynin aqoonsina kuu haynin naxariisna kaaga haynin ilaahaygoodana aysan baraninba laakiin haddaad ilaahay tiisa kula dadaasho jalla wacalaa oo aad iyagiiyo ilaahay isku xirto rabbigoodna way garanayaan xaqa waalidkoodana way garanayaan maxaa yeele diinta ilahay baa faraysaba waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyah wabilwaalidayni ixsaana ilaahay baa u sheegay subxaana wa tacaala bimujarad aad ilaahay barto subxaana wa tacaala xaqaagana ma hilmaamayo xaqaagana ma hilmaamayo laakiin adduunkoodii wixii loo qoray kolley waa helayaane haddaad adduunkooda ku dadaasho xaqaagiiyo xaq ilaahay waa hilmaamayaan jalla wacala xaqaagiiyo xaq ilaahayba waa hilmaamayaan sidaa darteeda ilaahay agtiina su-aal baa kuu dheer subxaana wa tacaala lagu weydiin doonaa qofkana ilaahay buu hor istaagayaa siduu nebiga inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laysa baynahu wa bayna allahi turjumaan wax u dhexeeyo turjumaan iyadoo uusan jirin waxyaabaha la weydiinayana waxaa ka mid a awlaadiisa wاrajulu ninkii raacin weeyaan wamas-uulun waa la weydiin doonaa can raciyatihi raciyadiisaa la weydiinaya wاlmarأaةu haweenaydiina raaciyatun waa mid la raaciyey iyaduna qowsaar ah fii beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisaa la raaciyey reerka caruurta waxa inay ka shaqaysa ah inay nafteedii waxaasoo dhan kulli waa la raaciyey wamas-uulatun waana mid la weydiin doono can raciyatiha racyadeedaa la weydiin doonaa hooyada waa la weydiinaya waa la soo istaajinayaa amaama allahi jala wacala aabbihii hooyadii labadiiba wey waa mas-uul wey qofka u malaynaya inuusan isagu mas-uul ahayn ilaahay waa weydiin doonaa subxaana wa tacaala waa qof mas-uul ah weeyaan waxaad mas-uul ka tahayna ilmahan waa ammaano la inoo dhiibtay waxa ugu horeeya ammaanada waa diintooda wey waxa ugu horeeya ee uguna muhiimsan waa diintooda inaan u ilaalinno cinda allahi jalla wacala oon u xifdinno diintooda oo aan rabbigooda subxaanahu watacaala barno nebigooda in la baro markaasay shakhsiyadooda iyo aadannimadooda iyo biniaadamnimadooda wanaagsanaanaysa oy ficnaanaysaa laakiin haddaynan ilaahayna aqoonin nebigoodana aqoon diintoodana aqoonin adduunna waa seegeen aakhirana waa seegeen khasira adunya walakhira dalika huwa alkhusraanu lmubiin siduu ilaahay u yiri weeyey jala wacala wlmar'atu haweenaydiina raaciyatun weeyaan waa mid wax la raaciyey fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisaa la raaciyey wamas-uulatun waana tii la weydiin doonaa can raciyatiha racyadeedaa la weydiin doonaa waalkhaadimu khaadimkii raacin waa mid la raaciyey fii maali sayidih sayidkiisa xoolihiisaa la raaciyey shaqaalo dheh haddaad doonto addoon dheh haddaad doonto qofka shaqaalahaee kuu shaqeeya guriga iyo xoolaha iyo hantida waa mas-uuliyad loo dhiibay ilaahayna waa kula xisaabtami doonaa maalinta qiyaamaha ilaahayna waa kuula xisaabtami doonaa maalinta qiyaamaha waa inuu is-ilaaliyo marka isaguna meesha isagu ma laha hantidan waa loo dhiibtay ammaano weeyaan waa inuu siday tahay u ilaaliyo hadduu ilaaliyo adduunna waa ku liibaanaya aakhirana waa ku liibaanaya ninkii loo oran jiray cabdullahi bn mubaarak raxmat ullahi tacaala calayh aabihii qisadii ahayd waa macruuf weeyaan imaamu albukhaari aabihii sidaasi la eg dad waxay ahaayeen aad ugu wanaagsan ammaanada ilaahayna awlaadoodii subxaana wa tacaala a'imat lmuslimiin ayuu ka dhigay jala wacala taariikhdana macruuf weeyaan waa mashhuur arrintaa marka wlmaratu wlkhaadimu ninkii khaadimka ahaa raacin addoonkii weeyaane raacin waa mid la raaciyey fii maali sayidi wa mas-uulun waana la weydiin doonaa can raciyatihi raciyadiisaa la weydiin doonaa lafdi kala wuxuu ku darayey wاlwaladu raacin fi maali waalidihi wamasuulu can raciyatihi ilmaha la dhalay waa raaci weeye waxaa la raaciyey waalidkii xoolihiisaa la raaciyey waana la weydiin doonaa waxa la raaciyey ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa markaasuu nebiga wuxuu ku soo khatimay salawaatu اllah wasalaamu calayh wa kullukum dhammaantiin raacin baa tihiin qof walba oo muslim ah waa raaci weeye wamas-uulu waana la weydiinayaa can raciyatihi wixii la raaciyay baa la weydiinayaa qof aanan wax la weydiin doonin ma jiro kii yaraa aabbihii hooyadii qofkii mas-uulka ka ahaa muslimiinta kulli qof walba isku sibaa ilaah weydiinaya mas-uuliyadooda kala weyn mooyaane ilahay agtii waa isugu وcan abi yaclى waxaa laga wariyey macql bni yasaar la oranayay radi allahu tacala canhu arضaه qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi baan maqlay sal اllahu alayhi walih wasalam yaquulu isagoo oranaya maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi illaahu ilaahay uu hogaan u dhiibo raciyatan ummad hogaankeeda ilaahay u dhiibo qof ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad waa dadkii wey raaca waa ummaddii ha noqoto laba qof iyo wixii ka badanba ilaa hogaankii weynaa ee islaamka intay doontaba ha ahaatee qof ilaahay mas-uuliyad u dhiibay ma jiro yamuutu dhintaa yowma yamuutu maalintuu dhimanayay wa huwa khaashin isagoo khiyaanay liraciyatihi ummaddiisii khiyaanay isagoo wax ka xaday isagoo khiyaanay isagoo wax isdaba mariyey isagoo si wax yeelay ma jirto qofka isaga ah ilaa xarama allah ilaahay wuxuu ka xaaraam yeelaa calayhi dushiisa aljannata qofka sidaa sameeyey ilaahay wuxuu ka xaaraam yeelaa jannada jala wacala jannada ma gelayo maxaa yeelay sababtu maxay tahay ummadiisiibuu khiyaanay qof ummadiisii iyo dadkii mas-uulku ka ahaa ka khiyaanayna ilahay agtii janno kuma laha subxaanah wa tacaala marka waa waciid shadiid ah weeyaan waa waciid iyo goodi cabsigelin aada u daran ittaquu llaha wacdiluu fii awlaadikum buu nabiguna yidhi ilaahay ka cabsada u cadaalad sameeya awlaaddan aad dhasheen haddaadan cadaalad u samaynin sidanaa kugu dhacaysa adigana ummadda hoggaankeeda qofka haya hadduunan cadaalad u samaynin sidanaa ku dhacaysa laakiin markuu cadaaladda sameeyo wax walba si sahlan bay u soconayaan ilaahayna waa u fududaynayaa subxaana wa tacaala samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi illaahu ilaahay hoggaan u dhiibo raciyatan raciyo hoggaankeeda u dhiibo yamuutu dhinta yowma yamuutu maalintuu dhimanaya wa huwa kaashin isagoo khiyaanay raciyatihi raciyadiisii khiyaanay ilaa hadduu jiro sow ma aha xarama allahu ilaahay waa ka xaaraam yeelaa calayhi dushiisa aljannata jannada ilaahay waa ka xaaraam yeelaa muttafaqu calayh wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray falam yaxudha binusxih walam yajid raa'ixat aljanna macnaha waa maxay qof ilaahay hogaan muslimiinta ka mida u dhiibay ma jiro hogaan ka mida hogaamada muslimiinta qofuu ilaahay u dhiibay ma jiro oo dhinto maalintuu dhimanayo isaga oo falam yaxudha aanan ku hareeraynin dhinac walba binusxihi waanadiisa cid walba aanan waaninin dhinac walba aan ka waaninin noloshoodii aakhiradoodii rabbigoodii dhinac walbaba waano iyo waxu sheeg lam yajid hadduu jiro laakiin isagoo aan intaa midna u waaninin lam yajid ma helayo raa'ixata aljanna jannada raa'ixadeedii ma helayo labada eray waxaad moodaa lam yadkhul iljanna iyo lam yajid raa'ixata aljanna waa isku mid waa isku mid weeyaan jannada ma gelayo iyo carafteedii ma helayo macnaha waa maxay udugeeda waxaa laga helaa sida riwaayad kale ku timid min riwaayati abi hurayra waina riixaha la yuujadu min masirati kada wakada intaa iyo intaa loo soconayo labdi kalena wuxuu tilmaamayay min masirati hamsimiati sana shan boqol oo sano meel loo soconayo yaa carabta iyo uduga jannada laga helaa macnaha waa maxay intaa xitaa uma soo jirsanay haduuna intaa usoo jirsanin xaggee aaday naartuu galay qofka isaga muxuu ku galay sababtu ku galay waxay tahay ummaddii hogaankeeda loo dhiibay haba yaraata hadday doontay ayuu kala khiyaanay khiyaano keliya ma ahee xataa naseexadii iyo waanadii iyo wax usheegii iyo dhinac walba waa ka gaabiyey wa fii riwaayatin limuslimin waxaa ku soo arooray maa min amiirin hoggaan ma jiro yeli hogaamiya umuura almuslimiina muslimiinta umuurtooda hogaamiya uma dabadeed laa yajtahid aanan ku dadaalaynin lahum iyagi oo wayansaxu aanan waaninaynin lahum iyaga ilaa hadduu jiro lam yadkhul ma gelaya macahum ummadda macooda aljannata la geli maayo ummadda wixii janno galay isaga la geli maayo hogaankaa ma jiro qof muslim ahoo dadka muslimiinta hogaankooda qabtaa kadibna aanan kula dadaalin iyaga wanaagga iyo khayrka waanadii ilaa hadduu jiro lam yadkhul ma gelayo macahum iyaga macooda aljannata jannada ma gelayo warbaa haysta marka qofkii hogaanka hayey wa can caaishata waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi baan maqlay sala allahu calayhi waalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya fii beyti haada gurigayganuu joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu hadalkaa lahaa kelimada waa ziyaado weeyaan laakiin waxay ina tusinaysaa siday u xifdisay xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam xadiidka keliya maynan xifdinina meeshuu ku sugnaa iyo siduu ahaa wixii oo dhan bay xusuusataa caaisha radiallahu tacaala canha marka waa ziyaadatu xifdi baa la yidhaahdaa samictu waxaan maqlay rasuul allahi baan maqlay sal allahu alayhi waalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya fii beyti haada gurigaygan gudihiisa isagoo ku jira ayuu nebiga wuxuu yidhi duco iyo habaar weeye waa maxay allahuma man waliya min amri ummatii shaya fashaqa calayhim fashquq calayh wman waliya min amri ummatii shaya farafaqa bihim farfuq lah ya rabbi nebigu ducadiisa salawaatu اllah wasalaamu aleyh waa maqbuul habeerkiisana waa maqbuul labadaba ilaahay waa aqbalaya nebigii baa habaartamaya ducaynayana qoluna habaaraya qoluna u ducaynaya dhegaysa hadaba samictu waxaan maqlay rasuul allahi baan maqlay sal allahu alayhi waalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya fii beyti hada gurigeen isagoo ku jira allaahuma ilaahayow yaa rabbi weeyaan man qof allaaliyo qofkii weliyaa hogaa qabta weliyaa qabta min amri lummati ummadayda wax ka mid ah shay-an umuurteeda wax ka mida qofkii qabta allaahuma ilaahayow man waliya qofkii tawaliya ee hogaamiya min amri ummatii ummadayda wax ka mid ah shay-an wax un ka mid ah ummadayda amarkeeda wax ka mida ah qofkii hogaankeeda qabta ee fashaqa adkaada calayhim dushooda ummadda dusheeda ku adkaada ummadda dusheeda ku cuslaada cunaqabatayn ku sameeya wuxuu dilo wuxuu cayriyo wuxuu fashquq calayhi ilahu adna dushiisa ku ad ilaahw naxariistaadii iyo albaabadaadii khayr oo dhan ka xayir nebiga calayhi salaatu wasalaam habaarkiisaana waa maqbuul ilaahay qofkaasi albaabada khayrkao dhan waa ka xirayaa silic buu ku dambaynayaa meel xun buu ku dhimanayaa aakhirana janno geli maayo maxaa habaarkii nebiga ku dhacay salawaatu ullah wasalaamu caleyh walidaalika markaad fiirisid ummadda islaamka inta hogaankeeda qabatay ee dushooda ku adkaatay meel daran bay ku dambeeyeen meel daran baa ilaahay dhigay subxaanah wa tacaala aakhirana wuxuu ilahay ugu talagalay bay leeyihin jala wacala marka allaahuma ilaahayow man waliya qofka e, tawaliya ee qabta hogaanka min amri ummatii ummadayda amarkeeda shay-an wax ka mid ah ee fashaqa calayhim dushooda ku cuslaada fashquq calayhi ilaahu cusleh waman waliya qofka hogaamiya min amri ummatii ummadayda amarkeeda wax ka mida ah, shay-an shay ka mida ah qofka qabta oo farafaqa u dhimriya u naxariista u jilicsanaada u nuglaada garabka u raariciya farquq calayhi farquq bihi dheh ilaahow isna u dhimri oo u naxariiso raqigu waa jileeca weyaan waa nugaylka weyaan marka waa habaar iyo duco weye labadiiba qofka ummadda u jilicsanaada kooda dhibaataysan kooda xanuunsan kooda baahan kooda wax walba ka warhaya qofka ilaahay waa u dhimirinaya isaguna qofka laakiin ku ad adkaada ilaahay baa ku ad adkaanaya rawaahu muslimun wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi kaanat banu israaiil banu israa'iil waxay ahaayeen ree bani israa'iil waxay ahayd tasuusuhum alambiyaa ambiyada ilaahay kuwa xiriir ah oo waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood in laba nebi ama saddex nebi ay wada joogaan hadduu kan dhinto ku kala imanayay xiriir bay ahaayeen oo aad garanaysaan qaarkood xitaa way isdhaleen nebiyullaahi ibraahim laba nebi buu dhalay oo caruurtiisii ahaa waa isxaaq iyo ismaaciil soo maahay isxaaq wuxuu dhalay nebi isagoo nool ilaahay subxaana wa tacaala awlaaddiisa waa yacquub yacquub wuxuu dhalay nebiyullaahi yuusuf marka sidaasay isu dhaleen nabiyullaahi zakariya iyo yaxya watay isdhaleen nabiyullaahi e, e, zakariya haddana e, waxay isa soo gaareen nabiyullaahi ciisa watay isa soo gaareen saddexdaasiba waxaa haddana dhinaca kale sidaasay wada ahaayeen kullidood nabiyullaahi muusa iyo walaalkii haaruun watay wada dhasheen nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi luut waa isa soo gaareen sidaasay marka ahaayeen ree bani israa'iil tasuusuhum اlambiya ambiyada ilaahay xiriir bay u ahayd ama mar bay la arkaa inay laba iyo saddex iyo wax ka badanba wada joogaan ama waxaa dhici karta hadduu kan dhinto ku kala imanayo bedelaya booskiisii gelaya sidaasay ahayd marka kaanat banuu israa'iil marka nebigaa nooga sheekaynaya calayhi salaatu wasalaam kaanat banuu israa'iil reer bani israa'iil waxay ahayd tasuusuhum miday xiriir u tahay alambiyaau ambiyada ilaahay tasuusuhum ereyga nebiga noo fasirayo wuxuu yidhi kulamaa halaka mar allaaliya markuu dhinto oo tago nebiyu nebi uu tago khalafahu waxaa bedelayey nebiyu nebi kala bedelayey ama isla joogayn ama gadaashiisa imanayay wainahu laakiin hadalka hordhaca wuxuu u yahay wainahu laa nebiya bacdii aniga gadaashay wax nebi oo ahaanaya ma leh hadday ambiyada ilaahay sidaa soo ahayd aniga wax nebi aho iga dambeeya ma jira buu yidhi nebigu salawaat اllah wasalaamu calayh wax nebi iga dambeeya maleh su-aal marka nebiyullaahi moxamed wax nebi oo ka dambeeya male soo maha xadiidkan siduu noo tilmaamaya aw nebi ciise marka nebi ciise waa iman doonaa soo maha laakiin wuu iman doonaa weli wuu nool yahay wuu imanayaa wuu soo degi doonaa dijaal isagaa dili doona kitaabu lmulax wlma'uur baan ugu tegi doonaa qisadii dheereedee nabiga nooga sheekeeyey salawaat llahi wasalaamu aleyh baabu ludi ayuu ku dali doonaa baabu ludi waa waa talabiib dusheeda wey falastiin baabu ludi waa talabiib dusheeda way dhisan tahay ilaa yowmina hada meeshuu ku dili doona mhm, baabu lud laakiin nebi ciise wuxuu kusoo degaya dimashq sax wey cinda manaarati albayda sharqiya dimashq xadiidka dheer buu noogu iman doonaa marka haddaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gadaashii nebi kala yimid maxaad leedihiin marka xadiidkanna wuxuu leeya wainahu laa nabiya bacdi see laysu waafajinaya ummadda nebi maxameduu ka mid yahay diin cusub looma imaanayo diintiisiina ayib macnaha waxa ay tahay nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh xilligiisii kasoo bilow ilaahay uu soo diray nebinimo oo dhan baa ku go'de wixii intaa kadib yimaada waa axad min ummati nebi moxamed sala allahu aleh wasalam walidalika asxaabu taraajim markay ka hadlayaan tarjamata nebiy llahi ciisa waxay ku daraan tarjamat asaxaaba maxaa yeele nebigu wuu arkay calayh salaatu wasalaam shardiga saxaabi muxuu ahaa waa inuu nebiga arkay oo rumeeyey waa in nebiga la kulmay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iimaankaana ku dhintay haddii nabi ciise alayhi wala nabiyina salaatu wasalaam nebi maxamed waa la kulmay habeenkii la dheelmiye soo maa waxay isu arkeen weji ka weji idan saxaabi weeye marka waana ku dhiman doonaa iimaanka hadduu yimaadana salaadeennu nala tukanayaa cibaadadeennu samaynayaa axad hadihi اlumma isagoo nebi ama imanaya macnihii oo ah diintiisii horehaysta lakiin isagoo ummaddan ka miduu imanaya walidaalika xataa salaadda isaga ma tujinaya mahdigu u iman doonaa mahdigu ku daba tukan doonaa mahdigu ku daba tukanaya ummaddan fadligeeda ayay ku tusinaysaa ambiyada ilahay baa ku daba tukanaya fadliga ummadda ay leedahay ayay daliil u tahay bay dhihi jireen culimmadu ta kale isagoo nebi ama imanayo oo ah nebi baan ahayo waa la ii waxyooday dhahaya oo risaale iyo diin cusub baan wadaa waxaa lagu nasakhayna waa diinteenna weeyaan nebinimadiisii waa dhammaatay nabiyullaahi muxamed bay ku dhammaatay marka hadalka nebigu uu leey alayhi salaatu wasalaam waa sax wey sidaas uu yahay nebi ciise hadduu yimaadana isagoo ummaddan qof ka mid a ah ayuu imanayaa wainahu laa nebiya ma jiro wax nebi la yidhaahdo bacdii aniga gadaashay waseyakuunu laakiin waxaa ahaan doona bacdii gadaashay khulafaa baa ahaanaya dad khulafo aho aniga khaliifiga ah qaarkood qaarka kale uu bedelo yaa ahaan doona fayakuruuna waa badanayaan wy man qaaluu waxay yidhaahdeen ya rasuul allah famaa ta'murunaa maxaadna faraysa hadday dadkaa noo yimaadaan hogaankeenna haya maamulkeenna tawalinaya maxaan samaynaa qaala nebigu wuxuu yidhi awfuu bibaycati alwali falwal midba midka uu ka soo horeeyey beecadiisa iyo maamulkiisa u fuliya uma actuu dabadeedna siiya xaqahum waxay idinku leeyihiin xaq ah oo waa maxay ismaqal iyo kala dambayn wasiyadii dardaarankii nebiga ahayd xadiidkaanu soo aragnay cirbaad bna saariya abi najiix nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uusiikum bitaqwa allah wasamci wاaaca ismaqal iyo kala dambayn baan idin dardaarmaya marka uma actuu siiya xaqahum xaqooda siiya wasalu llaha ilaahay weydiista alladii kii weydiista lakum idinka aad leedihiin hadday dhacda inay xuquuqdiinna wax ka mida ka gaabiyaanna ilaahay weydiista idinku faina allaha waa kan marka muhimadda xadiidkan loo soo qaatay meeshuu baabka ka soo gelayo faina allaha ilaahay saa'iluhum waa weydiinayaa iyaga cama starcaahum wuxuu hogaanka u dhiibay buu ilaah iyaga weydiin doonaa qof walbo iyaga ka mida ilaahay baa la xisaabtami doona subxaanahu wa tacaala adiga lama xisaabtamaysid maxaa yeele lasta calayhim bimusaytir hadduu wanaagsanaaday isagay u fiican tahay hadduu xumaadana isagay dhibaysaa hawl adiga kuu taalla maaha maxaa marka adiga dushaada yeelay maxaa kaa galay adiga maxay ahayd aayaddii qur'aanka ahayd kullu nafsin bima kasabat rahiina walaa taziru waasiratun wisra ukhra isagana diintiisuu leeyahay mas-uuliyaddiisuu leeyahay hadduu wanaagsanaaday isagay anfacaysaa hadduu xumaaday isagay dhibaysaa adiga rabbi ku weydiin maayo muxuu sidaa u sameeyey hawl kuu taallana ma aha walidaalika waxaa la yidhaahdaa nin la oran jiray acmash sulaymaan ibni mahraan abu muxamed min culamaai ahli lkuufa ahaa waa taabici weeyaanoo anas bn maalik buu la kulmay ayaa warqad loo soo qoray umaradiibaa usoo qortay mid ka mida muxuu weydiinayaa kuwii isaga ka horeeyey bal ka waran xaaladahooda raggii isaga kasoo horjeeday iyo waxaasoo dhan iiga waran warqadiibuu u jawaabo wuxuu yidhi raggaasi hadday wanaag sameeyeenna amaam allah ayay ka ka helayaan hadii xumaan sameeyeen hadday wanaag sameeyeenna adiga waxba kuu tari mayso hadday xumaan sameeyeenna waxba kuuma dhibayso adigana ka walwal bikhuwaysati nafsik naftaada danteeda iyo maslaxadeeda ka walwal hore iska dhaaf adiga naftaada dantaada iyo maslaxadaada ka ilaahay hortii subxaana wa tacaala si hagaajisan lahayd taa weeyaan saxa ah qof walba oo naga mid ah waxaa laga yaabaa qofka markuu tiisii gabo inuu tu kale wax ka sheego oo qof kalu farta ku fiiqayaa sideedana dadka waxaa la yiraahdaa kaslaaniinta waxaa lagu yaqaana calaamadaha lagu yaqaana ka mid ah inay dad kale wax ka sheegaan soomaalidana horey u mahmaado maxay yihahdeen maroodiga takarta saaran ma arkee takaluu arkaa xadiidka nebigaaba sidaa ahaa oo wuxuu odhanaya xadiid bimajmuuci turuqihi xasan wuxuu nabigu oranayay salawaatu اllah wasalaamu calayh yaraa axadukum اlqadaata fii cayni akhiih wayansa ljidca fii caynih yaraa axadukum اlqadaata qofkiin wuxuu arkayaa ishiis walaalkii waxa saaran ee qadaadka ah wax yar baa loola jeedaa isha dhinacyadeeda waxa saaran qofkiin wuu arkayaa waxaad leedahay warwaxan iska qaad soo ma qofkiin wuxuu arkayaa isha walaalkii waxa saaran alqadaata fii cayni akhiih wayansa ljidca jidcigii weynaana waa halmaamaya jidciga waxaa la yiraahdaa jirida geedtimireedka jiridaa la yiraahdaa jirida geedkana waa halmaamaya isaga saaran waa maxay ceebta weyn ee isaga u leeyahayna waa hilmaamaya marka sidaa darteeda qofka cidna kuuma dirsanin ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyaddiisa kuuma dhiibanin lasta calayhim bimusayir adiga ma tihid qofkii loo xilsaaray ee wanaagiisa inuu qori lahaa xumaantiisa qori lahaa ee la xisaabtamayay adigu ma tihid maxaa kaa galay marka bal inta aad magac haysid isaga eed wax ka sheegayso xasanaadkaagiibuu qaadanaya iska ilaali marka fa ina allaha alle saa'iluhum iyaga waa weydiinayaa camaa buu ilaahay weydiinayaa istarcaahum uu mas uuliyadooda u dhiibay raciyada looga dhigay muttafaqun calayh وعن caaئd بن cmri waxaa laga wariyey radي الlه tacalى cnه أnhu dakla clى cubayd الlah bn زiyاad caaid ibn camra ninkii la ohan jiray saxaabi buu ahaa radi allahu tacala canhu ardaa xadiidkiisa waa inoo soo hormaray qayb ka mid ah annahu dakhala wuxuu u soo galay calaa cubaydillaahi bni ziyaad ninkii la ohan jiray ayuu u soo galay faqaala lahu markaasuu la hadlo wuxuu ku waa ree bani umayuu ka mid ahaa reer bani umaye ayuu ka mid ahaa waxaa dhalay ziyaad ibna abiih ninkii la oran jiray reer bani umaye ka mid ahaa ee qiso dheer buu lahaa aabihii marka faqaala lahu markaasuu la hadlo wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow idhagayso inii samictu anigu waxaan maqlay rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayh waalih wasalam hadalkan markuu u sheegayana waa xaalad uu xanuunsanaa oo uu soo booqday wey cubaydlah bn ziyaad ayaa wuxuu soo booqanayaa caaid bni camr caaid bni camr waa saxaabi jaliil ah markaasuu hadda la dardaarmaya maadaama uu mas-uul yahay cubaydlah bn ziyaad reer bani umaya ah ayuu hadda la dardaarmaya wuxuu leeyahay dhagayso wiilkaygiiyow ay bunaya maadaama uu ka wen yahay oo aabbihii la eg yahay war wiilkaygiiyow idhagaystuu leeyahay inii samictu anigu waxaan maqlay rasuul baan maqlay sal allahu alayhi waalih wasalam isagoo odhanaya ina shara alricaa'i wax hogaamiya ummadda waxaa u shar badan alxuama ayaa u shar badan qolooyinka xuama la yidhaahdo oo macnaha waxa weeyaan faiyaaka an takuuna minhum waxaan kaaga digayaa inaad iyaga ka mid noqoto ayaan kaaga digayaa iyaga inaad ka mid noqoto ayaan kaaga digayaa iska ilaali ha ka mid noqonin kuwaasaa u shar badan iska ilaali oo waxaa loola jeedaa sii tilmaamay xadiidka wuu dheeraa intaa wuu kasii dheeraa qiso dheer buu lahaa oo cubaydlahi bna ziyaad xitaa nasiixada ma qaadanin oo isagiibuu kusoo hadal celiyey oo xumaan buu ku tilmaamay oo ilaa hayri dalik calaa yati xaal waa waaniyo wuxuu yidhi waxaa u shar badan waana noo iman doonaa axaadiista qaarkeed nebigu kaga hadlaya salawaat اllah wasalaamu caleyh xadiidka soo socda oo kale nebigu ku sheegi doonaa salawaat اllah wasalaamu caleyh kuwa u sharta badan hogaanka muslimiinta waxa qabta waa kuwa aan naxariista lahayn albaabada ka xirta khayr darida iyo dhib oo dhan ummaddii dul saara muttafaqun calayh xadiidku waa bukhaari ma warinine muslim keliya warinaya wa can abi maryama waxaa laga wariyey alasdiy radi allahu tacaala canhu anahu qaala wuxuu yidhi limucaawiyata bni abi sufyaani radi allahu tacaala canhu abi maryama saxaabigan la yiraahdo ayaa shaam yimid qisada ahayd ayuu isagiiyo rag kaloo saxaabay ahaayeen markaasuu wuxuu ku yii arkay mucaawiya oo iridda hore la taagan yahay dadkan ayna u geli karaynin waa sida madaxda maanta joogtoo kale qofka la yaqaano ama la og yahay ama lala socdo ama la ogaaday keliya loo gelinayaa inta kale bannaanka lagu kala horayaa haddee ninkanna waa saxaabi wey mucaawiya lagama hor istaagayo waa loo geliyey haddii loo geliyey xaqii buu u sheegay qofkan hoggaanka haya in xaqa loo sheegaa wax dhible maaha lalama hadli kara iyo waxba looma sheegi karo iyo diinta ilaahay ka mid maaha xaqa waa loo sheegi karaa maxaa yeelay way u baahan yihiin in la waaniyo la wacdiye iyaga naf ahaantooda wax loo sheego markuu u galay marka wuxuu ku yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam waxaan maqlay rasuulka alleh oo ah muxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam man wallaahu allaahu qofku ilaahay u dhiibo shay-an wax ka mida min umuuri lmuslimiina hogaankeeda umuurta muslimiinta hoggaankeeda wax ka mida qofku ilaahay gacantiisa geliyo oo faxtajaba iska xijaaba duuna xaajatihim xaajadooda sokaydeeda iyo wa khallatihim baahidooda wa faqrihim iyo faqrigooda sheegashadoodii baahidoodii dantoodii wax walba xijaab buu isaga gudbay kii baahnaa kii dhibaato qabay kii wax sheeganaya kii qof u geli kara ma leh askarigaasaa taagan xabadda afka lagaa gelinaya maxaa markay dhacaysaa hadduu sidaas sameeyo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ixtajaba allaahu ilaahay baa isna iska xijaaba duuna xaajatihi baahidiisa wa khallatihi sheegashadiisa iyo wa faqrigiisaba xaajada uu leeyahay iyo faqrigiisa iyo baahidiisa ilahay wuxuu yidhahda ha ii soo gudbinina iga dhaafa yowma maalin goorma adduun ma aha yowma maalin alqiyaama yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah qof walba dad hogaaminayay oo albaabka ka xirtay ilahay wuxuu dhaha war albaab naxariisteeda iga xira kuwan idhaafiya idhaafiya khalaas xaggeen laysu dhaafinaya haddii ilahay iska fogeeye naar un weeye meeshay leeyihiin soo maaha marka haa naar weeyaan mucaawiye marka hadduu hadalkii maqlay xadiidkan inuusan gaarin mar hore ayay daliil u tahay muxuu sameeyey si xadiidka nebigana ugu camal falo wuxuu sameeyey fiir hadda fajacala mucaawiyata rajulan mucaawiye wuxuu sameeyey rag calaa xawaa'iji innaasi dadka xaajadooda suuqay marayaan waxay samayn jireen suuqay marayaan dimashqi buu joogay mucaawiya halkaas caasimad uu ka dhigtay marka waxay samaynayaan suuqay marayaan yaa amiir اlmuminiin xaaji iyo dan kaleh war amiirka xaaji iyo dan kaleh yaa baahi qaba ha loo yimaado hebel iyo hebel iyo hebel qof walba marka waa u imanaya wuxuu leeyahy dantaa iyo dantaasaan ka leeyahay dantaa iyo dantaasaan leeyahay in loo kala habeeyo oo wakhtiyo loo kala sameeyo wakhtigiisii loo dhowro waa wax bannaan weeye saasuu samayn jiray marka waxaa jira masaajidkan bani umaya dhistay ee ku yaala masjid alumawiga dimashaq ku yaalla weyn xariiq baa ka dhacay oo wuu gubtay laakiin aasaaskiisii iyo kulli waa sidoodii we dhexda dhexe wuxuu ku leeyahay meel wareegsan oo ay umarada ku tukan jireen khaas u ahayd iyaga halkaasay fadhiisan jireen salaada xilligeeda xaajada dadka qaba danta iyo baahidiiyo meeshaasay ugu iman jireen oo dantooda ugu xallin jireen halkaasay dantooda iyo baahidooda ugu xallin jireen marka way lahaayeen masaajidadooda meelahay degan yihiina umaradu degan yihiinna waa loogu geyn jiray dadka oo maysan ahayn dad ka wada xirtay albaabada oo dhan marka taa waa bannaan haddii inta jadwal loo sameeyo la yidhaahdo xilliga iyo xilliga dadku qaabilaya siday ugu soo kala horreeyeen iyo baahidooda siday tahay iyo wuxoo dhan iyo kulli la dhowro dhib ma laha waa wax hagaagsan weye laakiin marka horeba inuusan ummadda iska xanibine ummadda dhex socdo taasaa wanaagsan rawaahu abu daa'uud baa wariyey iyo watirmidiyu laakiin qof allaaliyo qofkii ummadda iska xira ilahay baa isna yowma alqiyaama iska xiraya dantiis baahidiisaba maalin ilaahay looga baahi badan yahayna ma jirto maalinta qiyaamaha iyadoo mar kastaba ilaahay loo baahan yahay maalinta qiyaamaha qofka muslimka ah ilaahay waa u sii baahan yahay jala wacala marka maalintaasuu ilaahay iska xayiraa subxaana wa tacaala baabu lwaliyi alcaadil wuxuu baab yahay qofka weliga ah ee umuurta muslimiinta atawaliyey ah ee caadilka ah ee cadaaladii ku camalfalaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha yamuru ilaahay waa idin faraya ummad yahay bilcadli buu ilaahay idin farayaa qofka hogaamiyaha ah iyo qofka keligii ah inta u dhaxaysa ilahay cadaalad buu farayaa wlixsaani ixsaanna waa la farayaa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaqsituu qisdigu waa cadaaladda wey cadaalad fala ina allaha alle yuxibu waa jecel yahay almuqsiiina kuwa cadaaladda fala ilaahay waa jecel yahay kulama cadaaladda aad ku dadaashid kulama ilahay ku jeclaanaya jala wacala mar allaali markaa cadaalada ka leexatidna ilaahay kuma jeclaanayo hadduunan ilaahay ku jeclaanin yaa ku jeclaanaya yaa ku jeclaanaya hadduusan ilahay ku jeclaayn subxaana wa tacaala shaydaan xisbigiisaad ka mid noqotay shaydaan baa ku jeclaanaya waxa keenayana waa cadaaladda rida wey wcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu sabcatun toddobo yudiluhum allahu ilaahay baa haraynaya yowma alqiyaamati weeyaane fii dilihi harkiisa harkiisa waxaa loola jeedaa fii dili carshihi weeyaan maxaa yeele bacd riwaayaat kama fi lmusnadi wagayri ayay ku timid xadiidkana isagaa isfasiraya xadiikan isagaana umahaadtu sita kulligooda waa wariyeen macaajimta iyo meel walbana waa ku yaala iyo masaanida sabcatun toddobo yudiluhum allahu ilaahay baa haraynaya fii dilihi fii dili carshi yowma maalin laa dila har uunan jirin ilaa dilahu carshiga harkiisa mooyaane carshiga hoostiisa iyo meesha la harsanaya meesha mooye meel kale oo la harsada maleh waa goorma waa marka qoraxda la soo dhaweeyo bannaankii cidlada ahaana khalqigoo dhan la keeno halka la wada taagan yahay wax hoos haysta maalintaa waxaa ka jira qofka carshiga hoostii jooga oo keliya inta kale laakiin waa xadiidkaynu soo arkaynay ee nebigu nooga sheekeeye calayhi salaatu wasalaam dhididkii madaxa ka soo baxay toddobaatan dhudhun ayuu dhulka hoostiisa gelayaa kadib buu kor u soo baxayaa qof walbaba calaa xasabi dunuubih wa macaasiihi ayuu u noqonayaa qofu lugaa hoose u gaaro qofuu jilbaha u gaaro qofuu caloosha dhexdeeda u gaaro qofuu kalxamaha u gaaro qofuu afka u gaaro dhididkiisii qof walbaba calaa xasab macaasiihi weeyaan maalinta marka dhibkaa dhacayo ee ilaahay inoo sheegay ee alle uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala watara annaasa sukaara wamaa hum bisukara walakina cadaab allahi shadiid iyo sifaadkii ka horeeye ee lagu tilmaamay yowma yajcalu lwildaana shiiba dhibkaasoo dhan maalinta uu dhacayo qolaanan warba u haynin iyagu kulaylna arkaynin oon arkaynin rafaad iyo wareer arkaynin orodka ummadda ay ku dhex jirto yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih orodkaana ma haysta waa duyuuf raxmaan martidii ilaahay weeyaan meeshaasaa la haraynayaa halkaasay ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisii haystaan manaabir aad iyo aad u qiimi badan bay haystaan sabcatun yudiluhum allah ilaahay baa haraynaya fii dillihi fii dilli carshi yowma maalin laa dilla har uunan jirin ilaa dilluhu harkiisaa mooyaane ka ugu horeeya imaamun caadil weeye hogaamiye muslimiin ahoo caadil ah cadaaladda ku dadaalay hogaanka muslimiinta ahna cid allaaliya ciddii qabatay baa loola jeedaa ama ha weynaado ama ha yaraado caruurta aad dhashay inaad u cadaalad fasho o aad ku khasban tahay wa shaabun ka labaad waa dhallinyaro nasha'a ku barbaaray fii cibaadati اllaahi caza wajal ilahay cibaadadiisa maxalushaahidka xadiidka loo soo qaatay waa imaamun caadil ajarka uu leeyahay cinda allahi jala wacala wax yar ma aha lianna maxaa yeelay shaqadiisaa dhib badnayd sidaa darteedaa lagu abaalmarinayaa rafaadkii adduunka ka soo qabsaday iyo dhibkii ka soo qabsaday inuu carshiga ilaahay hoostii harsado subxaana wa tacaala madaxweyne keliya loolama jeedo odayga kaaba qabiilka waa soo gelaya reerkaaga caruurtaada iyo xaaskaaga waa soo gelayaan adaa hogaankooda ilaahay kuu dhiibay subxaana watacaala waa inaad cadaalad u samaysaa wa shaabun ka labaad waa dhallinyaro nasha'a ku barbaaray fii cibaadati illaahi caza wajal oon weligiiba ilaahay caasinin wa rajulunka saddexaad waa qof qalbuhu qalbigiisu uu yahay mucallaqun mid ka laalaada fi lmasaajid masaajidadii oo dhan buu ka laalaadaa kanuu ku tukanayaa salaada soo socota waa walwalayaa masaajidka kaluu la aadayaa salaada ku xigta haddana masaajid kale meel aan masaajid ahayn kumaba tukanaya wey macnaheedu kaafaraad waxa weeye warajulaani laba qof oo taxaaba isjeclaaday filaahi ilahay isu jeclaaday ijtamaca calayhi ilaahay jacaylkiisay ku kulmeen adduunyadii watafaraqa waa ku kala tageen calayhi cala maxabat illaah ilaahay jacaylkiisay ku kala tageen oo haddii midkood uu dhintayna iyagoo sidii isu jecelo ilahay dartii isu jecel ayay ku kala tageen wax kaloo isu jecel yihiin aan jirin adduun kalaan isu jeclayn wax kalaan isu jeclayn ilahay dartii isu jecel warajulun ka shanaad waxa weeye qof dacadhu ay u yeeratay imra'atun haweeney daatu mansibin u saaxiiba mansib iyo wajamaalin qurux qurux iyo xoolaba waa leedahay haweenaydu hadday qurux leedahay xoolana ku darsatay reer wanaagsanna ka dhalatay raggu waa tii isku rafaadin jiray soo maha waa tii la raadsan jiray sowmaa iyadii oo ku soo doonatay ka waran marka haddaad intaad istaagto tiraahda ilaahay baan ka cabsanayaa xumaanta aad doonaysid ma raba anigu raganimaad sheegatay dhinaca kale waa la mid haddii qofkii dumarkaa u yimaado nin isna muwaasafaadkaale iyo tilmaamaha ay ku tiraahdo innii akhaafu llah iyadana way leedahay laakiin sida cadada waxaa la yaqaanaa dumarka iyagaa la doontaa iyagu wax soo doontaan kan waaba la soo raadsaday markaasuu yidhi inii akhaafu allah ugu daray anigu ilaahay baan ka baqanaya subxaana wa tacaala warajulun ka lixaadi waa qof tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin buu sadaqaystay fa akhfaaha waa qariyey xataa laa taclama ilaa aynan ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu midigtiisu waxay nafaqaynayso bidixdiisu ilaa aynan ogaanin wax midigtiisu nafaqaynaysa waxaa loola jeedaa karat sadaqa sadaqadiisa badan ilaa gacantiisa bidixda aynan war u haynin midigta waxay bixinayso wa warajulunka toddobaad waa qof dakara allaha ilaahay xusay khaliyan meel cidlaah meel cidla ah waxaa loola jeedaa dad aanan arkaynin keligii weeyaan istus male ha lagu maqla male ha lagaa sheega male ha lagu arka male waxaasoo idil meel cidluu joogaa habeenbar weeyaan maalan gurigiisuu joogaa ilaahay buu u tukanayaa subxaana wa tacaala adkaartii buu akhrinaya qur-aankuu akhrinaya cadamada ilaahay buu xusuustay macaasidiisuu xusuustay wahaakada fafaadat caynaa indhihiisii baa ilmeeyey qofka marka waa ka dheeryahay sumca iyo riya maadaama ilaahay cadamadiisa uu ooyey ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa isaga iyo ilaahay unbaa is-ogaasow maaha ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa jala wacala inuu carshigiisa hoos harsado qofka isaga mutafaq calayh bukhaariyo muslim baa warinaya wcan cabdilaahi bni camr bn alcaasi waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalih alla wuxuu yidhi hore abu hureyre muxuu inoo sheegay sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ila diluhu imaamun caadil inay carshiga harsanayaan keliya alla inoo sheegay soomaha imaamka caadilka ah uu harsanayo ma mi iska fadhiisanaya meeshu miyuu iska maya waxa uu leeyahay baa la inoo sii tilmaamaya oo waa maxay nebigu wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh ina almuqsiطiina kuwa cadaaladda fala cind allaahi ilaahay agti calaa manaabira waxay leeyihiin minbaro oo min nuurin ah minbaro nuur ayay leeyihiin waa kuwe kuwa iyaga ah aladiina waa kuwa yacdiluuna u cadaalad falaya fii xukmihim maamulkooda wa ahlihim reerkooda iyo wamaa walluu cid allaaliyo ciday tawaliyeen umuurteeda madaxweyne kuma eg adig iyo reerkaaga iyo caruurtaada wey qof walbo taladiisa aad qabatid laba qof mas-uul haddii lagaaga dhigo waa soo gelaysaa haddaad u cadaalad fasho sida ilaahay kugu og yahay aad la timaado ilahay saasuu kugu abaalmarinaya subxaana wa tacaala macnuhu waa maxay waa inuusan qalbigaagana soo gelin camalkaagana ka mid ahayn niyarag eh, jeclaysi qof jeclaysi waa inaysan soo gelin niyadaadu in aad sida ilaahay kuga og yahay aad u samaysid wey waxay yidhaahdeen garta inasan weynaa loo geysan jiray ninkii wuxuu yidhi gari sodog iyo seedi toona ma taqaana ilaahayday taqaanaa waa nin remiy ah ilaahay subxaana watacaala firo siiyey diinta ilaahayna wax dhagaha kaga qaatay muxuu markii garta loo geystay ninkii soddonkii ahaa sodonkuna meel laga mara male sooma iyo ninkii kale markay u yimaadeen isagoo u afeefanayo wuxuu ku yiri sodog iyo seedi ma taqaane rabbigeeday taqaanaa gari ilaahay bay leedahay waa inaad u cadaalad fashaa saasaa laysaga baahan yahay ina almuqsitiina kuwa cadaalad falaya cinda allaahi calaa manaabira mimbar dushiisay ahaanayaan min nuurin nuur ah yowma alqiyaamati weeyaan aladiina kuwa cadaalada falaya waa kuwe aladiina waa kuwa yacdiluuna u cadaalad samaynaya fii xukmihim maamulkooda hadday madax yihiin wa ahlihim reerahooda kii reer lahaa wamaa walluu iyo cid allaaliyo ciday tawaliyeen umuurteeda ay gacanta ku hayaan qof haddii mas-uul lagaaga dhigo inaad u cadaalad fashaa la doonaya xoolahaaga iska dhaaf cid kale awrkaaga inaad u cadaalad samaysid baa la rabaa oodan ku tumanin xaqiisii aadan dayicin ilahay baa subxaana wa tacaala gacantaada soo geliyey rawaahu muslimun وعن cوف بن mالك waxaa laga wariyay alأشجعي رضي الله تعالى عنه qاala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi baan maqlay slى الlaه عليه وaله وسلم yquulu isagoo dhahaya khiyaaru أئmatiكم hogaamayaashiina kuwa ugu akhyaarsan ma garanaysaan kuwa idinkugu akhyaarsan baa la inoo sheegaya khiyaaru a'immatikum hogaamiyaashiinna kuwa ugu akhyaarsan aladiina waa kuwa tuxibuunahum aad jeceshihiin wayuxibuunakum idinkana idin jecel hogaamiyaasha waa kuwa aad jeceshihiin iyagana idin jecel watusalluuna calayhim waad u ducaynaysaan iyaga oad u ducaynaysaanoo ducadaad u miisaysaan wayusalluuna calaykum idinna waa idin ducaynayaan oo ducadii iyagana sidaasoo kale mar walba waa idiin ducaynayaan wa shiraaru a'immatikum hogaamiyaashiinna kuwa ugu sharta badan alladiina waa kuwa tubqiduunahum aad u caroonaysaan wayubqiduunakum idinkana idiin caroonaya marka watalcanuunahum waad lacnadaysaan wayalcanuunakum idinna waa idin lacnadayaan waa waadix soo maha marka xadiiska kan loo ducaynayo ee ilaahay khayr looga baryo ummadda ay badankeeda isku waafaqeen qof laysku wada waafaqaya lama haye kaas waa min akhyaari aimatina siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kan laakiin la habaaraya inkaarta iyo balaayada loo beegayo kaasi waa kuwa ugu sharta badan weeye qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi cawf ibni maalikin alashjaci baa dhahaya yaa rasuul allah rasuulkii allow afalaa nunaabidhum kuwa iyaga ah sow lama dagaalanno ma tuurno qaala wuxuu yidhi laa maya shardi laakiin maa aqaamuu intay oogayaan fiikum dhexdiinna asalaata salaada ku oogayaan maa aqaamuu intay oogayaan fiikum dhexdiinna asalaa salaada intay oogayaan rawaahu muslimun qowluhu u yidhi tusalluuna calayhim ay tadcuuna lahum weyaan ilahay baad u baryaysaan wa ciyaad bni ximaarin ilmujaashici weeye radi allahu tacaala canhu waardaah qaala wuxuu yidhi saxaabiga ciyaad samictu waxaan maqlay rasuul اllahi baan maqlay salى اllahu alayh walih waslm isagoo yaquulu dhahaya ahlu اljannati alaa dadka jannada gelaya waaba saddex macnaha waa maxay dadka u badan ee jannada gelaya waa saddex keliya weeyaan ama darajaadka sarsare ee jannada waxa helaya waa saddex wey dadka muminiinta ee muslimiinta ah waa ka koowaad waa duu sulطaanin hogaamiye qof hogaanka haya maamulka haya talada muslimiinta haya oo muqsi ah oo muwafaqun la waafajiye haddana muqsi waa cadaaladda wey hogaankiina waa haya waana cadaalad u kala eexan maayo caruurtuu dhalay iyo kuwa kale waa isugu mid walaalkii iyo qofka kale waa isugu mid aabihii iyo qofka kale waa isugu mid wey cadaaladda taasaa loo baahan yahay caliy bn abi aalib isagoo amiir ah oo hogaanka muslimiinta haya oo talada muslimiinta haya ayaa maxkamad la soo istaajiye yaa garta qaadaya shurayx alqaadi ninkii la oran jiray waa taabici weeyaan yaa garta loo qaadaya cali iyo nin racyada ka mid ah lagama weyno maamulka hogaanka lagama weynaan karo duu sulطaanin weeyaan ka koowaad waa mid suldaan u saaxiib aho muqsitin cadaalad fal ah oo muwafaqiin la waafajiye oo ilaahay wax waafajiyey subxaana wa tacala cadaalada waafajiyey inaan qofna awooddiisii khayr iyo wanaag kuma kasban karayo ilaahay hadduuna kuu yasirin subxaana wa tacaala kuna waafajinin ilaahay jala wacala warajulun ka labaad ee jannada gelaya ee manaasisha sare iska leh dadka mansilada sare iskale jannadii waxaa ka mida rajulun qof raxiimun qof naxariis badan aad iyo aad u naxariis badan raqiiqon waa qof dhimrin badan raqiiqu lqalbi qalbigiisu jilicsan yahay aad u nugul yahay likulli dii qurba waa muslimin wuxuu u naxariisanayaa qof walbuu qaraabo u saaxiib ah iyo qof kastoo muslim ah macnu waa maxay sokeeye iyo shisheeye waa isugu mid wey macne qof kastoo baahan waa u naxariisanayaa waa og yahay waa ka warhayaa waxbuu gacantiisa coolihiisii wixii soo gala waa ka waa ka noolaynaya dadki warajulu ka labaad waa qof raxiimu naxariis badan oo raqiiqu lqalbi qalbi jilicsan likulli dii qurba mid kastoo qaraabo u saaxiiba ayuu u qalbi jilicsan yahay una naxariis badan yahay iyo wamuslimin qof walba oo muslim ah qof walba oo muslim ah ka saddexaad marka waa cafiifun waa qof dhowrsan wey oo mutacafiifun is-ilaalinaya oo du ciyaalin haddana ciyaal u saaxiiba qof sabool ah oo astur badan oo is-asturaya dadka aan wax weydiisanaynin haddana caruur u saaxiib ah oo caruurtiisii dhaqanaya dantiisii ka adag xooggiisii maalanaya xalaal quudanaya asturan dadka aan waxba weydiisanayn qofkaasina qof sahlan maaha maxaa yeelay noloshiisana qanaacu ku haystaa wax weyn ma haysto dadkana wax weydiisan maayo ti ilaahay buu kaga kaaftoomay subxaana wa tacaala ilaahay buu tala saartay subxaana wa tacaala wman ytwakl calى اllahi maxaa la yidhi fahuwa xasbuh ilaahay baa xasbigiisa ah subxaana wa tacaala waana talafaray muminiinta wa calى اllahi fatwakaluu in kuntum muminiin ilaahay tala saarta haddaad tihiin muminiin wacalى اllahi falyatawakl اlmuminuun muminiintu ilaahay keliya ha tala saarteen isagoo baahidaasoo dhan qaba haddana ilaahay buu tala saartay subxaana wa tacaala cid u saddexdaasi jannada marka maqaam sareay helayaan ama jannada iyagaa ku badanba duu sulطaanin muqsiطin mid suldaan u saaxiib iyo maamul muqsiطin cadaalad fala waa hogaan buu hayaa ama dowlad buu hayaa ama waa kaaba qabiil ama cid baa madax looga dhigay ama laba qof iyo wixii ka badan buu mas-uuliyadeeda hayaa haddana waa muqsitin cadaalad fala muwafaqin lana waafajiyey wa rajulun ka labaad waa qof raxiimu naxariis badan raqiiqulqalbi qalbigiisu jilicsan yahay likulli dii qurba mid kastoo qaraabo u saaxiibu u qalbi jilicsan yahay oo u naxariis badan yahay iyo wa muslimin mid kastoo muslim ah wacafiifun mutacafif waa qof dhowrsanoo aad isu ilaalin badan duu ciyaalin haddana caruur saaxiiba rawaahu muslimun wallahu subxaana wa tacala aclam ku daray